isiiya sharaf ciheeda hooyaday afima daabidka ha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal wiilkiinbah meeloola joogtaan si walbadinoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k n n wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa axad taarikh waxay ku aseysantahay afarlaatanka bisha desembar sanada laba kun qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah suudaan waxaa kasii daraya xaaladda wadanka iyadoo dhinacyada hubeysan ay weli ku dagaalamayaan qeybo badan oo ka ah magaalooyinka wadankaasi suudaan waxaad kaloo dhegeysan doontaan israa'iil oo xoojisay duqeymaha ay ku beegsanayso dadka rayadka ah ee ku nool gaza iyadoo dagaalka u dhexeeya xamaas iyo waa xamaas iyo sidoo kale yuhuuduna uu sii xoogeysanayo waxaan kaloo soo qaadan doonaa mareykanka inay burburiyeen dronisyo ay doonayeen xoutiyiinta yemen inay ku weeraraan maraakiibta ganacsiga isticmaalaya badda cas iyana waan soo qaadan doonaba ka mid a dalka induneisiya warshad ku taalna waad maqli doontaan qodobadaasi kuwa nagu soo kordho xubnihii joogtadaha ah iyo barnaamijyadii taxanaha ay gaarka ahna waad maqli doontaan ee mar kale soo dhawaada barnaamijka kulanka keenan qalbkayga wadna quurow hayadhiige halbowlaha giyokayga wadna quurow hayadhiige halkii ay kaa jebiyeenba anna heelkii isku heereen halkii ay kaa jebiyeenba anna heelkee isku heere kala harimayne ugubso ugubso kala harimayne wax hubso hadalkaygana qabso

laygiinuuhuga qaban waayey haysugu ilka horta laygiinuuhuga qaban maayey haysugu qabrigahaygu halayne akhira layska helay qalbiga haygu qalayne akhira layska helay kala harimayne uhubso uhubso kala harimayne waxubso hadalkaygana qabso

heestii hilbaheenna isku yaale ay ahayd waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta xasan aadan samatar iyo saynab xaaji cali baxsan eeradeystan xaskale abwaan yuusuf aadan waa abwaan yuusuf aadan allaale laxanka ismaaciil yare ayaa leh riwaayaddii garcadaawe waa garcadaawe iyo caashar bay qayb ka ahayd waa heysii la qabtay kun sagaal boqol saddex iyo tobaatankii daafur bayna nagu ahayd barnaamijka kulanka keyana maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye hada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonahay oo dalka shiinahu hadda dhow ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn isiya sharaf ciheeda hohoyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraha sayid sharafay heedahooyaga qeybaha hore ee barnaamijka kulanka ingulina dhegeystayaal aynu ku bilaawna gudoomiyaha gobolka banaadir ah naaduuqa magaalada muqdisho yuusuf xiin jimcaale madaale ayaa sheegay inay ka go-an tahay eh, xukuumadda iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir inay ka shaqeeyaan dhismaha wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala magaalada muqdisho waxauu ka hadlay eh, madal ama munaasabad uu kooban uu kudhexdhigayey uu ku dhagax dhigayey wado muhiima oo markaas ku xirta degmooyinka kaaran iyo cabdicasiis oo markaa gudoomiyuhu sheegay in markaa la dhisi doono sida ugu dhaqsiyaha badan ay rajeynaya markaa inuu soo dhamaado dhismaheeda sidoo kalena waxa uu markaa tilmaamay gudoomiyaha gobolku in dadka degan wadooyinka muhiimka ah ama laamiyada laga rabo inay guryahooda dayac tirtaan uu sheegay in burbur xoogla uu ka muuqdo tan iyo markii dowladii dhexe ay meesha ka baxdayna markaa biliicda magaaladu aysan ahayn sidii hore wuxuuna uu markaa ugu baaqay dadka degan hareeraha wadooyinka inay ka shaqeeyaan sidii ay soo celin lahaayeen bilicda caasimada guryahoodana ay markaa u dayactiri lahaayeen haddii taa ay dhicweedan uu sheegay in iyagu ay tallaabo qaadi doonaan waa kan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho iyo suxni jimcaale madaale waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa xildhibaanada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee maanta goobjooga ka ah markhaatina ka ah dhagaxdhigga waddadan dheer ee xidhiidhiso sancaa ilaa iyo liida xidhiidhiso dhagaxdhigooda xildhibaannada garbayna taagan idinkana waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin sidaasi la mid ah waxaan u mahad celinaynaa odayaasha dhaqanka iyo culimmaudiinka hormuudka u ah waxqabadka gobolka banaadir ee mar walbana garab taagan idinkana waxaan leennahay waa ku mahadsantihiin sidaasi la mid ah waxaa mahadsan maamulka gobolka banaadir guud ahaan iyo gaar ahaan degmooyinka cabdicasiis iyo kaaraan oo aan maanta halkaani inugu soo dhoweeyey iyaguna si gaaraan ah ugu mahadcelinaynaa intaas markaan ka gudbo waddadan waa waddo halbowlye u ah isu socodka gaadiidka dadweynaha iyo midka gaarka ah intaba xiriirisana sanca ilaa iyo liido oo laba waddo ah waxaan rajaynaynaa haddii ilaa yidhaahdo maanta sidaanay u muuqataa berritana inay iyadoo si kale u muuqato inaan xadhigga ka jarna haddii ilaa yidhaahdo sidaasi la mid ah dawladdu waxay mas-uulka ka ahaaday hadday qurxiso dadkana waxaa la rabaa waxay leeyihin inay qurxsadaan guryaha laamiga saaran oo burbursan ama rinjigay ka kacay ama aad iyo aad u fool xun waxaan rabnaa dadka guryahooda inay qurxsadaan annaga laamiga inaan qurxinnaa nagala rabaa idinkana guryihiinna qurxsada ciddaan gurigeeda inay qurxsata awoo weysana waa loo qurxinaa waana lagula xisaabtamayaa waxaa suuragal ah inaan dhahno gurigaani dudunsanyaa leh markaan wakhti siinoon weyno ganacsatadan u bandhigaynaa waa la dayactiraa kiradaa laga qaadanaa kadib markuu kiradiisii wixiise ka galay u soo laabtaan ayaa qofkii lahadla siinaya hadduusan awoodin qofku inuu dhisto maxaa yeelay magaalada bilicdeeda magaalada bilicdeeda iyo quruxdeeda waxaa qayb ka qaadanayo diriska waddooyinka marka magaaladii burburaa ku dhacay soddon sanno kadib inay weli sii burbursanaata sax maaha marka dadka waxaan leehay dadweynaha guryihiinna u imaada ee dhista haddii ilaah yidhaahdo sidaasi la mid ah hay-adaha dawladda ee ayaguna ku leh guryaha ku leh magaalada gudaheeda waxaan rabnaa hay-adda dawladda guryada inay dayactirtaan haddaysan awoodinna ciddi kaloo awoodin inay ku wareejiyaan intaas kadib waa mahadsantihiin waddadaani magaceed haddii ilaah yidhaahdo maalinta aan xariga ka jari doonnaan sheegi doonnaa haddii ilaah yidhaahdo laakiin maanta waa noo dhagax dhigan tahay shaqaduna waa bilaabanaysaa waxaan rabaa haddii ilaah yidhaahdo gebdhaha mar kastoon arkaba waxaan u diraa mashruuci dalkaaga ku dhisa hal doollar marka waxaan rabnaa labada degmo inay garabkayna soo istaagaan ay ka qayb qaataan horumarka waddadan lagu samaynaayo inay doorkooda ka qaataan ayaan rabnaa degmada cabdicasiis maanta xildhibaanadiiaba nala joogo oo degmada deganaa inay dib la isugu laabtaan rabnaa reer kaaraanna waxaan rabnaa ayaguna inay dib isugu laabtaan odayaashooda iyo akhyaartooda gebdhaha waxaan rabnaa inay dadka guryaha u garaacaan ay yidhaahdaan dalkaaga ku dhisa hal doolar maxaad ku darsahe inay yidhaahdaan waa mahadsantihiin gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xinji macaalim madaale ayuu ahaa markana dhegeystayaal waxad ku dhawaataan barnaamij gaara qeybta shanaad oo aynu kaga hadli doono dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay ee soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun saddex iyo labaatan dhegeysi wacan kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiin meel waliba oo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan qaybtii shanaad barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee barnaamijkan waxaa si wada jira ah idinla socodsiinaya cabdinaasir maxamed maxamuud iyo anigoo ah axmed dirir waxaynu ku bilownay kowdii agoosto sanadkan sii dhammaanaya laba kun saddex iyo labaatan maamulka gobolka banaadir ayaa shaaciyay natiijada imtixaanka fasalka saddedaad ee sanad dugsiyeedka laba kun labaiyo labaatan laba kun saddex iyo labaatan oo ay u fadhiisteen in ka badan kow iyo soddon kun saddex boqol toddobaatan iyo laba arday oo ka kala socday toddobaatan iyo lix xarumood iyo kun shan boqol sagaashan iyo laba fasal oo dhammaantoodba ka mid ahaa dugsiyada gobolka banaadir maamulka gobolka ayaana sheegay imtixaankaas ay ku baaseen soddon kun sideed boqol soddon toddoba arday waxaana dhacay shan boqol soddon iyo shan arday kuwaas oo u fadhiistay imtixaanka fasalka sideaad ee sana dugseedka laba kun iyo labaiyo maamulka gobolka banaadir ee shaaciyeen xilligaas saddexdii agosto wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed barre maxamuud ayaa waxa uu amray in shaqada laga joojiyo guddoomiyihii xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya khadiijo aadan daahir go-aankan waxa uu yimid kadib markii la sheegay fadeexad xooggan inay hareysay xiriirka ciyaaraha fudud ee kubadda soomaaliya haween ayaa lagu eedeeyey in si qaraabanimo ah ay ku soo xoshay nasre abuukar taas oo tartanka jaamacada adduunka uga qayb gashay soomaaliya tartankaas oo ka dhacayay magaalo ku taalla gudaha dalka shiinaha ayaa la arkay muuqaal baahay haween iidan oon qaabjireed ahaan u diyaarsanayn tartanka islamarkaana fagaxdii hore ama daqiiqadii ugu horreysaba tartanka ka hartay muuqaal xilligaasi baraha bulshada ku baahay ayaana aad loo hadalhayay taasi oo dhalisay fadeexad culus afartii julaay weerar ku bilowda qaraxyo ayay al-shabaab ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka geedweyn oo ka tirsan gobolka gadow ee maamulka jubbaland dagaal culus ayaana halkaas ku dhex maray al-shabaab iyo ciidamada dowladda goobjoogayaal ayaa xilligaasi sheegay in dagaalka laysku isku adeegsaday hubka culus isla islamarkaana khasaare kala duuno dhimasho dhaawaca labada dhinac soo kala gaaray war ka soo baxay laamaha maanka jubbaland ayaa waxay ku sheegay in al-shabaabkii weerarka soo qaaday khasaaro dhimasho dhaawac ay ku gaarsiiyeen isla markaana ay dileen xubno badan oo kooxdaas ka tirsan shantii agoosto hogaanka a c c khaatumo ayaa hogaamiye kumeel ah. waxay u doorteen cabdiqaadir axmed firdhiye kaas oo madaxweyne kumeel ah loo doortay cabdiqaadir axmed firdhiye waxaa loo doortay hogaamiyaha cusub ee khaatumo state waxaana uu noqon doonaa hogaamiye kumeel gaara ah. ayaa layidhi xilligaas kadib markii codadkii ugu badnaa uu helay doorasho ka dhacday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool shantii agosto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafduu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug madaxweynaha halkaas waxaa kusoo dhaweeyey madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor madaxtooyada soomaaliya ayaa xilligaasi shaacisay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo caasimad kumeel gaar ah uu ka dhigan doono dhuusamareeb islamarkaana uu ka hegi doono dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab halkaasuna wuxuu ku sugnaa muddo ka badan laba bilood isagoona sidoo kala booqday furimaha hore dagaalka sideedii agoosto howlgal duqayn ah oo dhanka xirka ah ayaa lala baagsaday xubno ka tirsan ururka al-shabaab kuwaas oo ku sugnaa magaalada mukayle oo hoostagta degmada bulaberde ee gobolka hiiraan war ka soo baxay xilligaas dowladda soomaaliya oo warbaahinta dowladda lagu baahiyey waxaa lagu sheegay in xubno ka tirsan al-shabaab weerarka duqaynta lala kuwaas oo ku sugnaa garaash ku yaala degmada mukayle waxaa la sheegay in la burburiyey gawaari ay saarnaayeen walxaha qarxa kuwaas oo al-shabaab ay doonayeen in qaraxyadaasi ay ka geystaan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan dowladdu isla xilligaas waxay sheegtay in xubno badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab oo ay horjoogayaal ka tirsan al-shabaab ay ku jiraan inay ku dishay xilligaasi magaalada mukayle sagaalkii agost maxkamadda gobolka banaadir ayaa xukun ku riday nin la sheegay inuu ku shaqaysanayay sixri iyo turuufo islamarkaana dumar badan uu kufsi kula kacay isagoona muuqaala anshaxama ka duubay sida ay maxkamaddu shaacisay ninkan oo lagu magacaabo abuukar maxamed xasan shooble ayay ciidamada booliiska soo qabteen kadib markii ay maxkamadda gobolka banaadir ay ku soo dacweeyeen qaar ka mid ah dadka dhibanayaasha ah ee uu dhibaatiyey ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalaha cali maxamuud ayaanaha ku dhawaaqay xukunka lagu riday abuukar maxamed xasan shooble waxaana maxkamadda ay ku xukuntay toban sano oo xabsi ah tobankii agoosto degmada jallaaksi ee gobolka hiiraan waxaa ka dhacay qarax xooggan qaraxaas ayaa ka dhacay bartamaha degmada jallaaksi ku dhowaad saddex ruux ayaa qaraxaasi ku dhintay halka sideed kalena ay ku dhaawacmeen dadka qaraxaasi ku dhaawacmay xilligaasi waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha degmada jallaaksi ee gobolka hiiraan labaiyo tobankii agoosto ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa al-shabaab kala wareegay gacankuhaynta magaalada rungod ee gobolka shabeellada dhexe iyo deegaanka hiloolgaab ciidamada dowladda ayaana xilligaasi sheegay in al-shabaab ay kala wareegeen labadaasi magaalo islamarkaanaha dagaal culus ay ugu saareen waxaana halkaas ay sheegay in ay ka bilaabeen howlgallo ay amniga ay ku xaqiijinayaan koob iyo tobankii agoosto dagaal xoogan ayaa ka dhacay boorta gacan libaax iyo sidoo kale deegaanka go'da ee somalilan dagaalkaasi waxaa u dhexeeyey ciidamada somalilan iyo sidoo kale maleeshiya hubaysan taliyaha booliiska somalilan oo dagaalka kadib warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in sagaal askari oo ka tirsan somalilan ay ku dhinteen dagaalka halka toban iyo toddoba kalena ay ku dhaawacmeen maalin kadib madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo weerarkaasi ka hadlay ayaa ku tilmaamay inay nasiib darro tahay in maleeshiya hubaysan ay dilaan askar ka tirsan ciidamada somalilan saddex iyo tobankii agosto magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaa kusoo dhacay madaafiic ay soo rideen ciidamada maamulka somalilan waxaana halkaas ah, ku dhintay ilaa afar qof sida dad goobjoogyaala ay sheegeen saddex qof ayaa ku dhimatay baqaar ku yaala magaaladaas laascaanood uu madfaca ku dhacay halka nin nabadoon oo caan ahaana uusna ku dhintay madfacaas ku dhacay goob uu joogay kaasoo lagu magacaabi jiray amiir jaamac digaale waxaana maamulka s c khaatumo ay si weyn ay ugu eedeeyeen ciidamada somalilan in madaafiicdaas ay ku soo tuureen dad shacaba lix iyo tobankii agosto ciidanka milatariga soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa al-shabaab ka saaray deegaano badan oo dhaca xadka gobolada galgaduud iyo sidoo kale hiiraan dagaal xooggan oo maalmo qaatay al-shabaab waxaa laga saaray deegaano dhaca xadka labada gobol duulooyinka laga saaray al-shabaab waxaa xilligaasi ka mid ahaa eel gorof eel boore iyo geedi koror oo dhaaxadka labada gobol ee hiiraan iyo galgaduud oo howlgalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab oo xilligaasi ahaa mid baaxad leh ayaa kusii siqayay deegaano badan oo ka tirsan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya toddobiiyo tobankii agosto kooxu hubeysan ayaa lix dhalinyaro ah oo afar ka mid ah arday ay ahaayeen waxay ku direen duleedka magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bar dalka kenya ardayda la dilay ayaa la sheegay inay kusii jeedeen xilligaas deegaano ka tirsan gobolka waqooyi bar dalkaas kenya halkaas oo dabli hobaasan ee dhexdu gashay dilka dhallinyaradaas loogeys ayaa la sheegay inuu la xiriiro aanooyin qabiil oo ka jira meel ka mid ah dhulka waqooyi bar dalkaas kenya siddeed iyo tobankii agosto dowladda soomaaliya waxay sheegtay howlgal ay ka fulisay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose inay ku dishay xubno badan oo ka tirsan al-shabaab in ka badan labaatan dagaalame iyo dawladda soomaaliya ay sheegtay inay ku dishay deegaanka cali oo qiyaastii soddon iyo shan kilomitir u jira magaalada kuntiwaarey ee gobolka shabeellada hoose sida war qoraala ah oo ka soo baxay warbaahinta xilligaasi lagu sheegay waxaa la sheegay in duqayn lala beegsaday laba guri oo al-shabaab ay kaga dhuumaalasanayeen deegaankaasi guryahaas ayaa la sheegay in al-shabaab ay ku diyaarinayeen qaraxyo xoogan kuwaasoo ay damacsanaayeen inay ka geystaan deegaano kale oo ka tirsan gudaha dalka sagaaliyo tobankii agosto magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dagaal culus oo qaatay muddo ka badan labaiyo toban saacadood taas oo ka dhacay xaafadda kaabagoday degmada dharkeli ee gobolka banaadir waxuuna u dhexeeyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyo ciidamo ka ammaan qaato janaraal sheegu axmed cali dagaalka oo dhacay xilli habeen ah ayaa waxaa uu markaasi socday saacado badan waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac isla sagaal iyo tobankii agosto afhayeenkii ciidanka booliiska soomaaliya sadiiq aadan doodashe oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu sheegay in lasoo afjaray dagaal saacdo badan qaatay oo ka dhacay xaafadda kaawagoday ee degmada dharkiinley dagaalkan oo u dhexeeyey ciidan uu watay sheegow axmed cali iyo sidoo kale ciidanka xasilinta muqdisho ayaa ka dhacay degmada dharkiinley dax askari ayuu sheegay afhayeenka booliisku in dagaalkaasi ay ku dhinteen laba ka mid a waxay ahaayeen ciidankii sheegow halka mid kalena uu ahaa ciidamo ka tirsan kuwa booliiska soomaaliya afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya sadiiq aadan doodishe xilligaasi waxauu sheegay in maxkamada arrintan ku shaqada leh in si deg dega ah loo horgeyn doono jenaraal sheegow saddexi labaatankii agosto hantidhowraha guud ee dowladda soomaaliya axmed ciise guutaale ayaa ku eedeeyey maamulka puntland inuu xaraashay qaar ka mid ah xeriyihii ciidamada xoog dalka soomaaliya ee gobolka mudug hantidhowraha uu warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in maamulka puntland uu labaatan milyan oo doolar ku gatay laba ka mid ah xeryahaas oo lagu kala magacaabo warshadii kabidda iyo xero siinaayo oo ku yaalla magaalada gaalkacyo wuxuu sheegay lacagta ka soo baxday labadaas xero in lagu daray mashruuca dhismaha degadda garacad sidoo kalena wuxuu hoosta ka xariiqay dhaqaalaha lagu iibiyey labadaasi xero ay yihiin dhaqaale ay leedahay ummadda soomaaliyeed loona baahan yahay in lagu xisaabtamo isla saddex iyo labaatankii agosto askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa xaafadda carafaad ee degmada yakshiid waxaa ku dilay nin dhallinyaro ahaa oo mootobajaajlaha askariga ka tirsan ciidamada dowladda ayaa allah u naxariistay waxa uu dilay xasan kaafi cali goobjoogayaal ku sugnaa goobta waxay xilligaasi warbaahinta u sheegeen in mootobajaajluhu uu ka jiiday askariga inuu hore sii qaado islamarkaana goobtaas askariga ka tirsan ciidamada dawladda uu ku toogtay xasan kaafi oo mootobajaajla ahaa hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliya ayaa markiiba sheegay in gacan ku-dhiiglahaasi gacanta lagu soo dhigay shan iyo labaatankii agosto dagaal xoogan ayaa wuxauu ka dhacay magaalada laascanood ee gobolka sool wuxuu udhexiyey ciidamada s e c khaatuma iyo kuwa maamulka somalilan ciidamada s c ayaana sheegay in ay la wareegeen saldhigii ugu muhiimsanaa ay ciidamada maamulka somalilan ay ku lahayeen duleedka magaalada laascanood sidoo kale xoogga s e c khaatuma ayaa soo bandhigay saddex ragga oo ay sheegeen inay ahaayeen ciidamada somalilan balse dagaalka ay ku qabsadeen saldhigga ayaa ahaa kii ugu weynaa ciidamada somalilan ay ku lahayeen laas caanood waxayna sidoo kale soo bandhigeen maxaabiid fara badan oo dagaalkaas ay ku qabteen isla shan iyo labaatankii agosto ciidamada dawladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa si rasmi ah waxay ula wareegeen degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud taliyaha ciidanka xooga dalka jenaraal ibraahim sheekh muxiidiin oo xilligaasi warbaahinta la hadlay waxa uu xaqiijiyey qabashada ceelbuur oo uu sheegay inay ka dhigan tahay in degmo muhima ah lagala wareegay kooxda al-shabaab halkaasoo ay ka talinaysay in ka badan shan iyo toban sano taliyaha ciidanka xoogga dalka xilligaas wuxuu warbaahinta u sheegay in howlgalku uu sii socon doono isla markaana ciidamada dowladdu ay adkeyn doonaan amniga ceelboor lix iyo labaatankii agosto magaalada dhuusamareeb waxaa ka furmay shir u dhexeeya madaxda dowladda soomaaliya iyo madaxda maamul goboleeda waxaana shirkaasi looga hadlayay arrimaha ku saabsan xaaladaha guud ee dalka dhamaystirka howlgallada dib u xoreynta iyo xasilinta deegaanada laga saaray al-shabaab iyo gaarsiinta adeegyada aasaasiga ee bulshada lix iyo labaatankii agosto deegaanka coosweyne ee gobolka galgaduud oo qiyaastii labaiyo toban kilomitir u jirta degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud waxaa ka dhacay xilli aroornimaa ah, dagaal xooggana u dhexeeyey kooxda al-shabaab iyo ciidamada milatariga soomaaliya ee coosweyne ku sugnaa xilli aroornimaa ah ayaa kooxda al-shabaab weerar ay u adeegsatay gawaari ay ka soo buuxiso walxaha qarxa ay ku qaaday coos weyne dagaal toos ah oo saacado badan qaati ayaa dhex maray ciidamada dowladda iyo al-shabaabkii weerarka soo qaaday dagaalkaas waxaa ku baxay saraakiil iyo askar badan oo ka tirsan ciidamada dowladda iyo sidoo kale xubno badan oo ka tirsan al-shabaab dagaalkaasi kadib waxaa dib uga soo gurtay ciidamada dowladda soomaaliya xilligaas oo ciidamada dowladda soomaaliya iyo guud ahaanba howlgalka ka dhanka al-shabaab ay la kulmeen cambaarayn iyo eedeyn xoogan oo ah khasaarihii ka dhashay weerarkii coosweyne kow iyo khasaaro iskugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay guri dabaq ah oo soo dumay islamarkaana ku yaala suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho guriga dabaqa ah oo soo dumay ayaa waxauu ka koobnaa sideed biyaana ah uuna ku habsaday guryo kale oo hoostiisa ku yaalay inta la xaqiijiyey gabar iyo hooyadeed ayaa ku dhintay dhismaha dabaqa ah ee soo dumay waxaana sidoo kale la soo badbaadiyey dad kale oo laga cabsi qabay inay dhintaan kuna hoos jireen dhismaha dabaqa ah ee soo dumay booliiska ayaa waxay xilligaasi sheegeen inay bilaabeen baaritaano ku aadan waxa sababay inuu soo dumo dabaqa dhismaha isla markaana ay tallaabo ka qaadi doonaan isla iyo koodii agost taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal ibraahim sheekh muxiidiin oo ku sugnaa degmada aadan yabaal ee gobolka shabeelaha dhexe ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay sababaha ciidamada dowladda soomaaliya ay u soo faarujiyeen furimaha dagaal tanii wixii ka dambeeyey weerarkii coosweyne jenaraal ibraahim sheekh muxiidiin oo la hadlayay ciidanka xoogga dalka iyo mas-uuliyiin sare oo uu ka mid ahaa ra-iisul wasaare xamse oo xilligaasi booqasho ku joogay aadan yabaal waxa uu taliyey muxidiin oo soo hadal qaaday sababta ka dambeysay in ciidamada dowladda ay furimaha dagaalka ah ay soo faarujiyaan taliyaha oo dib u gurashada ciidamada ka hadlayay ayaa sheegay in coos weyne iyo deegaana ka tirsan shabeelaha dhexe iyo galgaduudba ay ciidamada dowladdu sababo xeelad awgeed ay dib uga soo gurteen balse waxauu sheegay in si deg deg ah loogu noqon doono dhammaan deegaanadii la soo faarijiyey halkaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa qaybtii shanaad barnaamijkii gaarka aan uga hadlanay dhacdooyinka ugu waaweyn ee sanadkan si dhammaanaya laba kun saddex iyo labaatan qaybtaan qaybteedii xigintaa ku kulmi doona sidaas nabadgelyo waxaad degeysanayseen qaybtii shanaad barnaamijka arawina kaga hadlaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay soomaaliya sanadka sii dhammaanaya laba kun saddex iyo labaatan weli barnaamijka kunakaad degeysanaysaan keenan oad nagala socotaan dhegeystayaal bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow sharafay weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan kalina waad nagal socotaan saaxiibayaal markan haddii ay eegnana dalka iiraan xukuumadda iiraan ayaa waxay u yeertay danjiraha ruushka u fadhiya magaalada tehraan oo magaalo madax u ah wadankaasi iiraan kadib markii xukuumadda moscow ay heshiis la saxiixatay qaar kamid mid ah dalalka carabeed oo ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin jasiirada lagu muransan yahay oo iiraan ay sheeganaysa inay iyadu leedahay sidaas oo kalena qaar kamid mid ah dalalka carabeed oo xukuumadda imaaraadka carabtu ay kamid tahay iyana ay sheeganaysa inay leedahay danjiraha u fadhiya ruushka iiraan waxaa u yeertay xukuumadda qoraal soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa si adag loogu cambaareeyey qoraal ay si wada jir usoo saareen wadamada carabeed qaar kamid a ah, iyo sidoo kale xukuumadda ruushka kadib markii ay wasiixdeen heshiis eh, markaa ku salaysan waxwada qabsi iyo arrimaha ku aadan ee eh, jasiiradaha lagu muransan yahay warbaahinta dowladda iiraan ayaana qortay in xukuumaddu ay aad kaga carootay qorshaha ruushku ee arrimaha jasiiradaha ku aadan intaa kadib wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankaasi iiraan ayaa waxaay u yeertay danjiraha u fadhiya ruushka marka sidaas oo kale iyana wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankaasi ruushiya waxaa la sheegay inay soo saartay qoraal ay ku sheegayso inay ilaalinayso madaxbanaanida dhuleed cireed iyo sidoo kale sharafka iyo qiyamka dadka iiraan ayna tahay laga maarmaan in la ilaaliyo madaxbanaanida wadankaasi mar walibana ay aaminsan tahay inay ka wada shaqeeyaan waxyaabaha danaha ee ka dhexeeya mar welibana iiraan iyadu ay leedahay jasiiradaha haatan lagu muransan yahay oo ay iyagu aaminsan yihiin mar walba in ay leedahay xukuumadda iran oo aan la aqbali karin inay dhinacyo kala sheegtaan walow ay isburinayaan hadalka kasoo baxaya ruushka wasaaraddeeda arrimaha dibadda iyo heshiiska ay la galeen dalalka carabeed ee imaaraadku kamid tahay jasiiradaha lagu muransan yahay waxaa ka ah gacanka hormus loo yaqaano loo yaqaano greater chamb iyo sidoo kale jasiiradaha kale ay kamid yihiin leser chamb iyo abu muusa saddexdan jasiiradood waxaa laleeyahay waxaa xukumayay xukuumadda iran tan iyo sanadii kun sagaal boqol koob iyo toddobaatankii markaasi oo maraakiibta xukuumadda wadankaasi iran ay iyagu markaa tageen kadib markii ay ka baxeen aaga iyo jasiiradaha oo dhanba ciidamadii markaa britishka oo markaa gumaysanayay imaaraadka carabta iyo qaar ka mid a dalal kale oo carabeed oo xilligaa ay ku sugnaayeen markaa wadamada reer galbeedku badda markii ay ka tageen kadibna jasiiradaha waxaa la wareegay xukuumadda iiraan tan iyo xilligaana iyada ayaa maamulaysa inkastoo muddooyinkii dambe iyo sanadihii u dambeeyeyba uu soo ifbaxayay khilaafka u dhexeeya iiraan iyo imaaraadka carabta iyo qaar ka mid a dalalka carabeed oo ku aadan arrimahan jasiiradahan lagu muransan yahay waxaana la leeyahay imaaraadka carabtu waxa ay ka haysataa taageerana ay ka heshay si ay u hesho jasiiradahan qeyb ka mid ah wadamada ruushka iyo shiinaha taasi oo teheraan keentay inay aad uga carooto arintaa xukuumadduna ay u yeerto mar kale danjiraha u fadhiya ruushka wadankaasi iiraan waa markii labaad ee la leeyahay oo xukuumadda teheraan ay u yeerayso danjiraha ruushka u fadhiya eh, wadankeeda kadib markii disembar sanadkii aynu soo dhaafnay dabayaaqadiisii oo kale loogu yeeray danjiraha ruushka u fadhiya ee wadankaasi iiraan kadib markii sidaan oo kale ay heshiis ula galeen dalalka imaaraadka carabta iyo wadamo kale oo carabeyd taasi oo keentay inay aada uga caroodaan waxaa leeyahay eh, shirka lagu saxeexay heshiiska waxa uu markaa socday maalmo badan waxa uuna u dhexeeyey uuna ahaa shirka iskaashiga ruushka iyo carabta oo lagu qabtay eh, markaasi eh, morocco waxaa laleeyahay waxaa diiradda lagu saarayay arrimaha ku aadan waxwadaqabsiga iskaashiga xiriirka dowlanaansideed ee dalalkan waxwadaqabsiga dhanka dhaqaalaha iyo sidoo kale arrimaha kale ku aadan ilaalinta ahdiyada iyo heshiisyada ay hor u galeen dalalkan kubiiritaanka arrimaha kale ee marka masiiriga ah oo ay ka mid yihiin maxkamadda dambiyada caalamiga ah iyo ilaalinta iyo kuwada shaqeynta cahdiyada qaramada midoobey ee caalamiga ah taa oo muhiim ah afhayeen u hadlay eh, wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda waddankaasi iran oo lagu magacaabo nasir kanaani waxa uu aad u cambaareeyey markaa qoraal ay sii wada jiro soo saareen ee dhinacyadan isagoo sheegay in looga baahan yahay sergey lafrof wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka in isagu uu markaa ka garaabo arrinta kana hadlo sidoo kalena uu faahfaahiyo heshiisyada ay galeen uu sheegay inay markaa arrimo badan oo mugdi gelinaya xiriirka wadamada iiraan iyo ruushka ay ku jiraan taasi oo markaa ay aaminsan yihiin inay sii kala fogeyn karto sababi kartana inuu sii kordho khilaafka u udhexeeya dhinacyada dhanka kalena waxaa laleeyahay waxaa sii xoogeysanayaa iskahormaadyada iyo dhibaatada dhexmareysa dhinacyada suudaan ku dagaalamaya iyadoo oo dad riyada ay ku dhinteen oo waxaa laleeyahay dhinacyadan waxay qoranayaanba ciidamo horleh iyo maleeshiyaad u dagaalama si ay eh, ula wareegaan markaa xukunka oo ay kala riixanayaan dhinacyadu ciidamada eh, loo yaqaano eh, rabid support forces r sf magacooda loo soo gaabiyo ayaa iyagu waxaa laleeyahay waxay yihiin kuwo ka xoog badan muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamo kale oo iyadu xukuumadda markaa talada hayse ah oo dhankooduba ay markaa kala qaybsameen iyadoo dagaallo culus oo dhacayna ay sababeen in kumanaan ku noo ruux ay dhintaan malaayiin ruuxna ay ku barakacaan colaada welina suudaan hay-adaha qaramada midoobe ay ka dayrinayaan xaaladda ay ku sugan tahay taasi oo keentay in la muujiyo marka walaaca ugu badan ee la qabo ee ah dhibaatada haatan jirta taasi oo keenaysa in suudaan dunido idil ay markaa indhaha kasii qabsanayso xaaladda ka jirta cunaqabateyn horlan la saaray markaa sida muuqatana haatan aysan ka jirin xasilooni badan maadaama xitaa aan gurmud la gaarsiin karin e, dadka rayadka ah ee wajahaya xaaladaha adag oo haatan ay ku jiraan e, dhinaca kalena mareykanku waxa ay leeyihiin waxaanu fulinay saacadii u dambeeyey howlgallo lagu guuleystay oo aynu ku bartilmaameysanay diyaaradda dronisa oo ay lahaayeen markaa maleeshiyaadka xuutiyiinta ee taageerada ka hela iran mareykanku waxay ku dhawaaqeen inay soo rideen ilaa iyo afar ka mid a ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska loo yaqaano oo ay markaa aaminsan yihiin in xuutiyiintu leeyihiin ayna qorsheynin xilligaa inay weerar geystaan weeraraanna maraakiibta isticmaala badda cas markabka loo yaqaano u s s labon oo ah markabka wax burburiya ayaa sheegay inuu markaa aada u burburiyey sidoo kalena dhulka soo dhigay diyaaradaha droneska ah oo doonayay inay weeraraan maraakiib iyo sidoo kale doomo iyo shaxnado ganacsi oo isticmaala badda cas taa oo muddooyinkii lasoo dhaafay noqotay mid joogto ah ciidamada taliska dhexe ee mareykanka ee loo yaqaano u s central command loona soo gaabiyo c n t c o m qoraal ay soo saareen ayay ku sheegeen waxaa sidoo kale leeyahay waxaa sii kordhi doonaa qorshayaasha kale iyo howlgallada ay sidoo jirka u firinayaan maraakiibta dagaal ee reer galbeedka maadaama ay sii xoogeysatay cabsida ay muujinayaan eh, markaa maraakiibta isticmaala badda cas xilli xuutiyiinta yemen ay mar waliba ku goodinayaan inay weerari doonaan sidoo kalena burburin doonaan marka waliba xiriir la leh dalalka reer galbeedka iyo sidoo kale yahuudda weli barnamij kulankaad degeysanaysaan keenin oad nagala socotaan saxibyal wrawrawraa ma dhegaysta radio kulmiye haa waan dhegaystaa amba waan dhegaystaa ani nafsadkee waan dhegaystaa qof kasta wuu dhegaystaa jirido intaad kilkilo tidhi ugu reebay goob daran waan garansane kartarraday saro waan garansane

hayso anaa geystay xumahe kumaynaan gudboonine ununkayga gooyo wan galabsadee wan garansane

toosanine maanta gacanisiiye la inaan kuuray beriyo angalab carabo kai dheeran tegayo ka goostay taladii insane kartarkada ay saro wan garansane kartarkada ay saro haybkalin calooshe ha iga goosanine iga yaabin mayeradkayga gurayo imikaan garhkaagiyo gontahaaga haysta ka raba gargaare

waxaad maqlayseen heestii maanta gacanisi waxaa ku luqeynayay allah u fanaanka cumar dhuule waxay ahayd dhaxtaalka barnaamijka kulanka k n warbixino kale iyo heese kale ayaa noo socda balse markaan waxaad kuso dhawaataan dhegeystayaal xubintii maanto kale waxaa ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa axad taariikhdan waxay ku beegan tahay afariyo labaatanka bisha labayo tobanaad sanadkuna waa laba waa maalinta saddex boqol kontonaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii alla idmo toddoba cisho oo keliya dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo lixdii dagaal xoogan ayaa mar qura ka wada bilowday deegaanada jawiil bandiiradley daynuunay oo ka tirsan gobolada mudug hiiraan iyo bay dagaaladaasi waxay u dhexeeyeen ciidamadii etoobiya iyo kooxihii maxkamadaha islaamka maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sideedii xildhibaan maxamed maxamuud guuleed gacma dheere ayaa sheegay inuu iska casilay xilligaasi xilka ra-iisul wasaarenimo ee u magacaabay madaxweynihii xilligaasi cabdulaahi yuusuf axmed maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sagaalkii waxaa fashil kusoo dhammaaday wadahadallo muqdisho ay ku yeesheen xubno ka tirsanaa al-shabaab iyo ururkii xusbul islaam kuwaasi oo xilligaasi u dhexeeyey khilaaf xoogan maanta oo kale sanadii labadii kun afariyo tobankii xildhibaanadii golaha shacabka soomaaliya ee xilligaasi ayaa cod kalsooni la siiyey ra-iisul wasaarihii wakhtigaasi cumar cabdirashiid cali sharmaarke maanta oo kale sanadii kun toddoba boqol shan iyo tobankii ciidamadii xukuumadda sweden ayaa duulaan ku qabsaday wadanka norway maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol sagaaliyo siddeetankii jarles taylord oo ahaa hogaamiyaha koox hubaysan oo xukun doon ahayd ayaa dagaal la gashay xukuumaddii liberiya iyadoo halkaasi uu ka bilowday dagaalkii sokeeye ee ugu horreeyay dalkaasi ugu dambayntiina maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol shan iyo sagaashankii georgi wehe ayaa ku guulaystay abaalmarinta xidiga ugu fiican caalamka ee ciyaaraha kubadda cagta guud ahaana waa egeyntaa xubintii maanta oo kale markaanaan dib idinkuga celiyo cabdicasiis baareed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way tahay ifraax waxayna la socodsiinaysay xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay oo ahayd barnaamijka kulanka warbixinada kale barnaamijka hadii aynu egrinayo warbixinadii ugu dambeeyey ee arrimaha dagaalka falastiin urur xamaas iyo u dhexeeya yahuudda waxaa laleeyahay waxaa kasii daraya xaaladda gaza iyadoo dadka rayidka ee shacabkuna ay wajahayaan xaalad aada u adag marka la eego dhibaatada ka dhalatayna duqeymuhu waxay noqdeen kuwo sii kordhaya labaatan kun oo ruux dadka badan ayaa ku dhintay duqeymaha ay wadaan yahuudu muddo ka badan ama muddo ku dhow saddex biloodba waxaana markaa muuqata in khasaaruhu yahay mid joogto ah saacad waliba ama daqiiqad waliba dad rayada oo falastiiniyiina ah, ay khasaaro dhimasho iyo dhaawac kasoo gaaraysaa duqeymaha aan loo meeldayina ciidamada yuhuuddu ay ka geysanayaan haza eh, dhinaca kalena waxaa weli sii socdaa halkeedana ka socda dibadbaxyada looga soo horjeedo dhibaatada lagu hayo dadka reer falastiin magaalooyinka waaweyn ee qaar ka mid ah xitaa dalalka reer galbeedka iyo wadamada kale ee caalamka ayay ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeedo dhibaatada lagu haya shacabka falastiin magaalooyinka waaweyn ay ka dhaceen waxaay ku yaalaan wadamada australia jarmalka iyo sidoo kale eh, turkiga waxaana markaa muuqataa in weli dadka dunida ku nool ay diidan yihiin dhibaatada lagu hayo shacabka falastiin ayna dareemayaan sidaasoo kale saacadii ugu dambeeyey ciidamada yuhuudda waxaay duqeeyeen magaalooyin ay ka mid yihiin kuwa dhaca waqooyiga iyo koonfurta ghaza oo horeba go-dan ugu jirtay sidoo kale waxay weerar ku qaadeen xaafadar ay degan yihiin oo dhaca daanta galbeed oo ay markaa sidoo kale isticmaalayeen baldoodarada iyo sidoo kale gawaarida cagaf cagafta ee wax burburiya oo ay ku burburiyeen xaafado ay degan yihiin dad rayida taasi oo dhibaato xoog leh keentay khasaaraha ugu badanna waxa uu soo gaaray ee marka la eego dadka rayidka ah sida ay qoreen warbaahinta khaza labaatan kun oo ruux oo falastiiniyiina ah inka badan ayaa ku geeriyoonaya ama ku geeriyooday qeymaha ciidamada yuhuuddu ay ka sameynayaan khaza tan iyo toddobadii bishii oktoobar markaas uu dagaalku bilowday dagaalka udhexeeya dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo ciidamada yuhuudda markaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa warkalamaani waxaa la yidhi fakar iyo ummaddaan farsamo feecan ku heshiinnin faamilana u kala qaybsantaa waa fashilantaaye faceed baa ka taga aadna u kala fogaataaye faa'iidada midnima leedahaan kiin fasirayaaye ruga inaan ka fiiqaan rabaa saaad u fahamtaane midi kuma fillaateen haddaan laysla fidinayne faruhuba iskaalmaysigay fool ku dhaqayaan war axmedo waa runtaa waxaaba kaloo hore loo yidhi fadhiyarageel sukucla ragiyo fududaha ween midna faa'iida male la yiri baa la yiri abdulow fi dhufuud mashana fuud kishanon ma firfira walii kaga kutabtay adiina feejigno intaadan wax faalin ka fiirsaa la yiri war kalemaanay waxaa kaloo la yidhi kuwii nabada fawdayn jira oo waad fashilanteene fakarkaad qabteen baranay iyo ficiladiinniye inaad furuq iyo daacuun tihiin faaliyuhu sheegye filimadaad jilaysteen in badan faarku soo qabaye soomaalina infahan naartiyo dadkaad kala fogayseene fidna iyo inaad cudur tihiin faaxisho jooga shabaabkii markau kala firxaday baad furfuranteene sidii faqaburaaliya jimbaad soo fatahanteene facebookyadaad ku soo wada qorteen been fajicisa waar maxay isku wareerinaysaa maan hore loo odhan haddaad saa u fududtahay faraskaagu ha ku qaado warnamiyow maalin welbilan facebook falangeeyaw qofa yuuska raadiyaw feerow walhunka kudhiidoone anti usan falna war waxa la yidhi wayba badnaayeenoo waxaa ka mid ah adiga fariido faallada ku dheero ka fogaanin shirarko fagaaraha dhex tagay aryaa waxaad ka tagtay fiidmeerta duushaay fariintayda qaado ha furfurin adoonara farxaddii jeecaylkee ku caaloolfayooba ma ay qorin farin beena inay tahay qadum oo aanu diro taar war waxaa kaloo la yidhi haddaad tahay fogaan arag fakar iyo aqoon una filimada adduunyada ama fiiro dheer tahay farxaddiyo nasiibkiiyo faa'iidiya khasaaruhu waa laba isfeer isfeeriyaale isku fayla kalamaan war adigaanna fahmaynoo saa yeel cidinama fartee fartaan doonnaa qornaa aryaadhaha war ma mahaysiina ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isgarabsahaaya waxay weerar ku qaadeen fariisimo ay isku aruursahayeen al-shabaab oo la yidhaaho jeexjeexa oo ka tirsan koofurta mudug hadda maas waxaa ka dhacda layidhi xaa adduunka igu nooleeya haye cabdilow sootay hore u diideen inay u noolaadaan sidii bili'aadankii hahodalabo waa tii hore loo yidhi dadneeceebaa sidii duugaag ay duurka u degan yihiin dadneceebaa sidii duugaag ay duurka u degan yihiin war abwaankoon had wali beeray dad wal hayne dadna anag duunya wal hayne duunya annag dudumbogshe ha ku baheena ani ha ii dudeena waar khawaarijtii dugaaggaan weheshada dulmeerayaa kaymoho miyaa qabsatay warnimayow duurka horta dakana loo galaa dugaagga qudhiisna iyadaa geysay axmed daarow dembigii iyo xaqii ay galeen baa geliyey duurkaase daanyeerkiyo miyay bahalladii daris wadaagaan <laughs> dugaag duurkay degtay dalugdiir may dhashay aryaadaha khawaariijta waxaan kula tali lahay intay goorigoor tahay dadkiina dhinac ka raaca yaadan dhumine dhinac ka raaca isdhiibo dhinac ka raaca war hooy hooy dhinac ka raaca cabdulow hadday taladaas la siiya diidaanna waxaa la yidhi isaguu damqaayoo naftii daadi leedahay dab ninkii hayaa waxaa la yidhi kaama sugada war dad islaam islaamahoo diintiiyo sharciga ku ducaystabaa dib u soo noqdee duulkii lunsanay way sii durkaan warwalaweynay mursidaadan shubaysa dartaan gooja caddanbaa ku soo dartaan ahey lama meeli mugdo belbelaasan leeri warkalamaanay waxa socdo warka ma haysaane dowladda soomaaliya waxay sheegtay howlgalladii ugu dambeeyey ka dhacay dalka in lagu dilay in ka badan boqol dagaalame oo al-shabaab ah oo iskugu jira amiiro iyo maleeshiyaad ayaay ninkii soo joog laga waayo soo jibsaa laga helaa war gorgorow adigaan war hayne wasiirka warfaafinta galmudugoo hadlay wuxuu yidhi howlgalkii ugu dambeeyo khawaarijta ka dhanka ahaayoo dhacay in ka badan labaatan iyo sideed ku dilnay haddahub fara badanna waa ka qalimaysanay war kalmaanay war mahaysiine booliiska gobolka banaadir waxay gacanta ku dhigeen nin eedaysana oo ay sheegeen inuu dil ka soo geystay magaalada nairobi isla markaana uu soo dilay muwaadin soomaaliyeed dalka iska dhaafa daaliimka dibidda lah kuga badahaye eh. buu buubaso diyaar galowsantaa dowladda reer jamal gorda waa dheega jari allaylehe ninkii muqdishow u moodahayow meel dilaayadu ku maado karaan ku quusa middaa warmoogow nabeedalaba warmoogahaasaan ku xusuusaha waxaa kaloo hore loo yidhi ma og tahay magaalada muqdishaynu joognaa ma milihilixdeen weli mana gelihilyoodteen warwarka waa naga dhex gasheene waxna lilim sheegi karee ninka ciidamada booliiska ay qabteen waxaa la sheegay inuu nairobi madax u ahaan jiray koox kaangiis ah oo soomaalida halkaas joogta dhibaato badan ku hayay hada cagtii joogsan wayse marab ee la kuluntaaye hata shuutaya saarkayaane ha ka xaabiyo hadda wuxuu sugaaba masuuratulmaa'idoo lagu dul akhriyaa warna miyaw teesiga duduulowka badi fuudkulula ka degee dheegi jari warabanguurab wuxuu hore u yidhi diiwaanka ha laygu qoro dembiilo mar baa la qaban warkalamaani waxaa la yidhi dalkeennu inuu hor maray dadkuna hawshii fahmeen daliil waxaa noogu filan doorkaan ka horow bulshooy halkuu daanshoon jire dembiile ma dhuuman jirin alla ilaah axmedow samigay cabdullaba wuxuu yidhi ow hogaanaan waxba hagreehayn haddii oo jeer laa helima hogaanaan waxba hagreehayn haddii oo jeer laa helima warkalamaanay war ma haysaane waxaa la yidhi laba shaarihii baday waxaana la yidhi dalka kenya sarkaal macallin oo tababare booliis ahaa ayaa la ogaaday inuu al-shabaab ka tirsan yahay dowladdana sarkaal u yahay dugsiga uu ka shaqaynayo dowladda mid la mid ah oo qarsoonoo shabaab leeyahana waa ka shaqaynayaa layidhi waxaana la yidhi wuxuu qaabilsanaa shabaab qorista dhallinyarada iyo tababarkooda dabadeedna dawlada kaa indhadheere hay-ado badanoo sirdoonha isu kaashadaa layidhi waana la qabtay maalin hilkasigilamaada kenya kubeheetane wartaba maxaad ula yaabaysaa sawtii hore loo yidhi midba shaara khaatiyo hub iyo shaabad gooniyahe sharabaad madow iyo indhaha ah shaba ka saarteene shayddaanba shaydaanka kale wowshan togayaaye shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan aryadhaha kale maanay war ma haysiine isimadi esasii waa heshiiyeen war murtiyeedna waa soo saareen waxayna sheegeen doorashada puntland inaysan qusayn xildhibaanana aysan u dirsahay qofkii aadana iyaka owsan matelin isasiina maamul madax bannaan ay tahay war madaxweynaha kaatuma firniya wuxuu soo dhoweeyey war ka soo baxay isimada wuxuuna yidhi madaxda puntland isimada iyo shacabkuba ha taageereen war murtiyeedka ka soo baxay isc kaatumo waarimanka miyaa ixtiraafteen war walileeley bushukuleel baahan karong baahana dheriga karong bilaayina nebada karong waarmadoyo adiguna ma ku laaban doontaa war kalamaanay waxaa la yidhi dadka xilalkaha ah ayaa dhaliiluma dulqaataane kalamaanna waa jecel yihiin inay wax sheegaane iyagaa kuraastii hayoon sheer ku leennahaye hadday shacab sideenaa yihiin cidima maagteene musuqmaasuq weeyaan inay nagu hor qaataane maxaa annaga naga galay haddii lays casili doono intii kalamaan aad maqlayseen guudahaanna waa inaga intaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka ood kala socoteen k nn gabagabada barnaamijka waxaan idinkaga tegayaa heesta uu ku luqeeyo fanaanka salaad maxamed shardi salaa derbi heestii beeniraad male intaan barnaamijkan lamida ah ku kulmi doono nabadgelyo marka lama dul saare dumarkuna ramaadkiyo ramadgeelnin maalay kaa raacayaane helay baan riyaaqo ruuxaani ii timi raadkeeda guraye anigio raxmo quraa ayaa rubis la joogane

raaxada adduunyada aniwayga raagte siqiila ii qoray ageed buu ku raarmo reesgaari waaye waqtigu imaro iga mataaro dhana ima ridaye rasama la haystiyo ma laysku riy

rusheeyo dadla horay baane badda oo isrogiyo biyo horaar ka joogaan baygu roga wareegsane armiciida ramiy raqsideedii fuushane nacabkay rideeyo man maroodiya rafiiqaygii mooderaxligiyo kitaabkiyo ratubtiyo qur-aankii waan ku raysan waaye rabbi lagama quuste way i ruuxu